رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli kitaabkii towxiidkaanu ku jirnaa waxaa si fiicanna loogugu faahfaahinayaa oo naloo tilmaamayo tawxiidka xaqiiqdiisa nala ka rabo inaan la nimdo xaqa ilaahay nagu leeyahay subxaana wa tacaala intaasoo dhan waxna loogugu bayaaniyana walaal kale ma aha waa inuu raasimaalkeena aakhira hagaago inaan ilaahay ula tagno tawxiid xaqiiq ahoo saxiix ah qalab iyo shirkina aan lagu dheehin waxyaabo fara badan oo xumaan ahna aan markaa ku sugnayn sidaa darteed ayaa waxaa nala barayaa mar walba lanoo faahfaahinayaa loona sheegayaa tawxiidka wanaagiisa waxaa noogu soo dembaysay rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo xaqiiqda tolkiisaa u sheegay intii xigtadiisaa u sheegay cabbaas safiya gabadhiisii faadumo ee quraysh oo dhan uusan cidna ka tegin mid kastana uu ku yidhi ani ilaahay xaggiis wax aan kaaga qaban kara ma jiree ilaahaaga ka baq daacada alla ku dadaala naftiinana alla ka iibsada waayo laa uqni canki min allaahi shay-an alla xaggiisa wax aan kaaga tari karo ma jiree baabu wuxuu baab u yahay baabun wuxuu baab u yahay oo aan qaadanaynaa oo caawa aanu gelaynaa wuxuu yahay baabu illahi tacaala ilaaha sarreeye qowlkiisa uu yahay idaa fuzica can quluubihim ilaa laga siibay oo laga qaaday argagixii quluubtooda qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtii maadaa qaala rabbukum igiin muxuu yidhi qaaluu ayaguna waxay dhaheen alxaq waa jibriile wa huwa ilaahay alcaliyu waa alla sarreeya alkabiiru oo weyn baabu qowli illaahi tacaala baab wuxuu u yahay qowliillaahi ilaahay qowlkiisii tacaalaa sarreeye uu yidhi xataa intii idaa fusica laga argagax qaaday can quluubihim quluubtooda markii laga siibay argagaxii quluubtooda saarnaa qaaluu waxay yidhaahdeen maadaa qaal rabbukum rabbigiin muxuu yidhi qaaluu lxaqa xaq bay odhanayaan ayagana macnaha wixii ilaahay uu xukmiyey ee uu sheegay ee la amribuu jibriil ku hadlayaa wahuwa ilaahayna alcaliyu waa alla sarreeya alkabiiru ee markaa weyn aayaddaasaa markaa la tilmaamaya oo markaa laga hadlaya waxay tahay iyo sida loola jeedo iyo waxa macnaheedu markaa uu yahay fi saxiixi saxiixa waxaa ku sugnaa can abi hurayrata radia allahu canhu can اlnabiy nebiga xaggiisa sala allahu calayhi wasalama qaala id inuu yidhi idaa qada allahu ilaahay haddii uu xukmiyo alamra amar fi samaa'i samada gudaheed haddii rabbi amar uu ku xukmiyey darabat almalaa'ikatu malaa'igtu waxay garaacaysaa biajnixatiha baalasheeda garbaheeda khudcaanan khuduucin u ah liqowlihi ilaahay qowlkiisa ilaahay qowlkiisa fulintiisa ayay u khushuucsan yihiin diyaarna u yihiin ka'nnahu waxaad moodaa silsilatun silsilad calaa safwaanin dhul safwaan ah ku dhacday oo lagu jiidayo shanqarta iyo qaymada iyo guuxa ka soo yanfuduhum yanfudu hum daalika arrintaa way fulinayaan marka oo yanfuduhum daalika arrintaa iyo waxaa ilaahay amray subxaanahu wa tacaala xataa idaa fuzica can quluubihim ilaa argagixii qabtay quluubtooda laga faydo qaaluu waxay odhanayaan malaa'igtii intoodii kale maada qaala rabbukum rabbigiin muxuu yidhi weliba si toos ah way noo imaan doontaa xadiid kale ilaahay markuu raba inuu amar xugmiyo jibriil buu u sheegaa jibriil ahlu samaawaadkuu la soo maraa sidaa darteed bay ayaga dhammaantooda way noo imaan doontaaye waxay samaynayaan hugunka khuduuca iyo garbaha garaacitaankooda argagixii saarnaa markii laga qaado yay leeyihiin jibriilow rabbigaa muxuu yidhi qaaluu maada qaala rabbukum saasaa loola jeedaa rabbigiin muxuu yidhi qaaluu alxaqa waa jibriile xaq buu yidhi buu leeyahay wa huwa alcaliyu alkabiir ilaahay alla reeya oo weyn waayo fa waxaa ismaqalsiinaya mustariqu samci midka maqalka soo xada waa shaytaanka waa jinniga mar allaala markuu samaawaad ka aado ee uu damca inuu wax soo dhagaysto waa mustariqu sam haakadaa sidaa buu u yaalaa bacduhu qaarkiibaa fowqa bacdin qaarka kale dushiisa ah saasay kor isaga saarsaaran yihiin ilaa samaawaadkay u dhowaadaan wasafahu wuu sifeeyey sufyaan bikafihi gacantiisa haakadaa bacduhu fowqa bacdin ayuu gacantiisa safwaan ku sifeeyey ee uu ku tilmaamay macnaha fa xarafahaa waa taxriifiyey waa qalloociyey oo saasuu gacantii yeelay wa baddada wuu kala fidiyey kala furay bayna asaabicihi farihiisa baynkooda farihiisaba saasuu u kala furay kadibna gacantii sidii taxriif buu ku sameeyey oo saas ayuu u dhigayoo faraha markii saa laysku dul saarnaadaan marka gacanta laga dhigoo kale farihiina marka wuu kala furay fayasmac wuu soo dhegaysanayaa oo wuxuu maqlayaa alkelimata kelimad kan ugu koreeya fa yulqiihaa wuxuu ku soo tuurayaa ilaa man taxtahu qofka ka hooseeya uma kabacdi yulqiihaa haddana alaakharu ka kale wuxuu kusii sii ridayaa ilaa man taxtahu kan ka hooseeya xataa yulqiyahaa ilaa uu ku tuuro calaa lisaani saaxiri aw ilkaahini sixiroolaha carabkiisa ama ninka kaahinkaa kolley waa isku wada mid way isku dhowdhow yihiine kaasuu carabkiisa ku tuurayaa marka waa kelimadood oo xaq ah oo laga yaabo in cirka uusaa uga soo dafay fa rubbamaa wax badan oo dhici karta adarakahu inay haleesho ashihaabu dabbaaburti waa shihaabkii loogu tala galay waa tii ilaahay tilmaamay yidhaahdeen waxaannu ahaan jirnay kuwa samada u qasda fa wajadnaaha muri'at xarasan shadiidan wa shuhuba wa annaa kunnaa naqcudu minha maqida lisamci saan wax u soo dhageysano markaanu fadhi samada ka fadhiisan jirnay faman yastamic ilaana hadda qofkii isku daya inuu soo dhagaysto yajid lahu shihaaban rasada shihaabkii lagu suuri lahaa ayaa asiibaya qabla an yulqiihaa intuusan ku tuurin ee sixroolaha carabkiisa ama kaahinka ama ka koowaad markuu soo dafada intuusan ka kale ku soo tuurin yaa shihaabkii dhuxusha asiibtaa wa waxaa dhici kartoo la arkaa alqaahaa inuu tuuro qabla an yudrikahu intaysan haleelin ka hor oo intaysan dhimbishii ku dhicin ka hor yuu ninkiisi xiroolaha ahaa carabkiisu ay gaaraysaa yakdibu wuxuu ku beenshiraa macahaa kelimada micigeeda mi'ata kadibatin boqol beena ayuu markaa ku darayaa hal kelimadu xaqaxirka laga soo maqlay tiyaa waxay ku dhex dheehayaan boqol hadal oo been ah oo naftooda xaggooda ka timid fa yuqaalu markaasaa waxaa loo leeyahay alaysa sawmaha qad qaala lanaa mid noo yiri yowma kada wa kada maalintii hebel iyo hebel ahayd alaysa sawmaaha qad qaala lanaa mid noo dhahay yowma kada wa kada maalintii saa iisaa ahayd kada wa kada baa dhacaysa fa e, bitilka kalimati dadku waxay u rumaynayaan marka fa waxaa loo rumaynayaa bitilka alkalimati kelimadii allatii sumicat min asamaa'i samada laga soo maqlay sumicat laga soo maqloo laga soo maqalsiiyey samada xaggeeda tiya dadka rumaynaya sawtay maalin hebel dhaheen madoobaadayna halkaa kelimad oo dhabta ahayd oo ay soo maqleen ayaa waxay mataqaanaa ayaa waxay ku darahayaan boqol been oo naftooda xaggeeda ka ahaatay marka taasaa loola jeedaa oo aayad saasaa marka tafsiirkeedu yahay uuna tilmaamayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wa cani nawaas bin samcaan ninka lagu magacaabo nawaas annawaas bni samcaani qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa araada allaahu hadduu ilaahay doono tacaala amarkiisa sarreeye an yuuxiya biاlmri inuu amar u waxyoodo takallama bilwaxyi waxyi ayuu kula hadlaa akhadat isamaawaati samaawaatku waxaa qabanaya minhu xaggiisa waa waxyigaa ilaahay uu u sheegaye rajfatun aw qaala ricdatun shadiidatun ricda ama rajfo shadiida ah gugocdaa dhacaya macnaha rajfo iyo qayla iyo ruxasho aw ricdatun baa dhacaysa ricdawaaq shadiidatun eran khawfan cabsi waaye oo min allahi ilaa xaggiisa ka ahaatay casa wajal malaa'igtu cabsi ay cabsanayaan darteed baa dhawaaqaa u soo baxaa faidaa samica ahla ardi samaawaat faidaa samica haddii ay maqlaan daalika arrintaa ahlu samaawaati samaawaatka ehelkooda ah, samadii rajfatay ee qaylisay ama gugucday guguc daran ahlu samaawaadka waa malaa'igtee markii ay maqlaan suciquu way suuxayaan oo way miirbeelayaan wakharuu markaasay hoobanayaan waa dhacayaan lilaahi ilaahay dartii way sujadan sujuud ula dhacayaan fayakuunu wuxuu ahaanayaa awala man qofka ugu horeeyo yarfacu ra'sahu madaxiisa kor u soo qaada jibriilu jibriil buu noqonayaa markay saa u wada dhacaan oo ay sujuud u hoobtaan kow waxaa soo kacaya socqiga ka soo kacaya waa jibriil fayukallimuhu allahu ilaahay baa la hadlaya min waxyihi waxyigiisa bimaa araadaxu la doonaayey ilaahay wixii waxyi ahaa ee uu rabay buu u sheegayaa jibriil ilaahay uma kabacdi yamuru wuu la soo marayaa jibriilna waxyigii amarkii alla asagoo wada cala almalaa'ikati malaa'igta korkeeda kulamaa mar kastoo marra uu soo mara bisamaa'in samo sa'alahu waxaa weydiinaya malaa'ikatuhaa malaa'igteedu waxay leeyihiin maada qaal rabbunaa yaa jibriilu jibriilow rabbigeen muxuu yidhi fayaquul jibriilna wuxuu dhahayaa qaala alxaqu xaq buu ilaahay yidhi macnaa hadalkii uu sheegayaa wixii ilaahay uu tilmaamay kulli waa xaqe wahuwa ilaahay alcaliyu waa alla sareeya alkabiiru ee weyn fayaquuluuna waxay odhanayaan kulluhum dhammaantood midla maa qaala jibriilu wixii jibriil uu yidhi oo kale fayantahi wuu gaarsiinayaa jibriilu bilwaxyi waxyigii ilaahay amray ilaa xaysu amarahu allahu meeshuu ilaahay amray casa wajal ayuu markaa gaarsiinaya waa ku intihoona oo wuxuu ku gabagabaynayaa ee uu gelinayaa wixii la amray meeshii ilaahay amray subxaanahu wa tacaala meeshii rabbi amray ayuu markaa geyna taasaa marka waxay tilmaamaysaa xataa idaa fuzihim qaaluu maada qaala rabbukum qaaluu alxaqa wa huwa alcaliyu alkabiir sidaa darteed waan u jeednaa malaa'igta ilaahay qowlkiisa ilaahay amarkiisa sida ay ka noqonayaan khuduuca iyo khushuuca ku dhacaya sida la rabo mar kasta inay diyaarka ugu yihiin jibriil mar allaala markii ay weydiiyaan oo ay dhahaan jibriilow rabbi muxuu yidhi wixii alla amray wuu u sheegayaa oo wuxuu ku soo koobay alxaq waayo waxa ilaahay amray ee uu yaha la sameeyo waa shay markaa xaq ah qaalu alxaqa wahuwa alcaliyu alkabiiru ilaahay alla sareeyo oo weyn waayo subxaanahu wa tacaala loola baahanyay in la caabudo cibaadada khaalis looga dhigo keligii looga dambeeyo amarka la fuliyo rabbi subxaanah wa tacaala baqdintiisana lagu dadaalo wabillaahi towfiiq wallahu aclam